alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaan tambiihinayaa aayadda inoogu dambaysay baan mawdiciila tambiihinayaa kale icraabo kala duwanay ku sugan yihiin aynu sheegnay laba weji oo ka mid ah laakiin wejiga uu samin alxalabi arjaxaayo aynaan sheegin saaxibulxaashiyana uu ku kaaftoomayo dhowrka wejiye odhanayo waa xaal yacnii markaa icraabo dhowra ayuu markaa maray asamiin alxalabi kitaabkiisa adduru lmasuun wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha maxaalba masifaa hadday xaal tahay ma waxay xaal ka tahay qarya mise xaal waxay ka tahay faacilka mise xaal waxay ka tahay damiirka curuushiha ku jira awjuh dhowra ayuu sheegay wuxuu odhanayaa qarya yacni markaa in laga xaaleeyo weji ka miduu ku sheegayaa laakiin wuxuu yidhi waa ciddii bannaynaysaa in nakiro itlaaqan wax laga xaalayn karo laakiin wejigaa wuu daciifiyey sibooyi marka bacdu naxaati inay qabaan nakiroo dhan in wax laga xaaleeyo waa sheegayaa awjuhda uu sheegaya ka mid tah ma soo naqlin saaxibulxaashiya awjuh kale waa sheegayaa oo in la yidhaha qarya laga xaalaynayaa laakiin qaryo waa la sifeeyey waxaa lagu sifeeyey calaa curuushiha waa mu'akharatu min taqdiim waxay ka dhigan tahay calaa qaryatin qaryadaasoo kaa'inatin calaa curuushiha wa hiya khaawiya markaa la xaaleeyo weji kale waxay tahay in markaa damiirka haada curuushiha ku jira laga xaaleeyo marka taana waxaa saaiq ka dhigaya buu yidhi curuushtu waa bacdi mudaaf ilayhiga ka mida ah, mudaaf ilayhigana markaa waxbaa laga xaalin karaa wejigaana waa sheegay wejiga kale waxay tahay in laga xaaleeyo faacilka marra oo huwa ah oo ladiiga u noqonaayo waana wejiga uu arjaxaayo awjuhda xaalkaana wejigu ku kaaftoomay arjaxayna saaxibulxaashiya isaga laftiisuna wuu u badiyey wejiga sifada wuxuu odhanayaa waawga ayaa ishkaal gelinaya inkastoo bacdi ay mareen oo awjuhda uu sheegaayo ay ka mid tahay markaa sidaas aawadeed marra faacilkeeda in laga xaaleeyo ayuu arjaxayaa oo ugu fiican raabidkii markaa waxa noqonaya buuhi waawga ayaa noqonaya yacni damiir kuma jiro u noqonaya qaryada u noqonaya wahiya khaawiya damiir faacilkaa u noqonaya wahiya khaawiyatun kuma jiro laakiin waxaa raabit u ah waawga ayaa markaa raabid u ah marka wejigaasu arjaxaya saaxibulxaashiyana waa ka soo noqonaya wejiga waa ka soo raraya samiin alxarabina wejigu arjaxay wejiga macnihiisu wuxuu noqonaya aw kaladii mara calaa qarya aw ra'ayta ama ma aragtay kaladii kii oo kale ma aragtay ama sifada kii ma aragtay mara calaa qaryatin soo maray qaryo ama magaalo wuxuu soo maray wahiya khaawiyatun wuxuu soo maray huwa walxaal hiya qaryadu khaawiyatun ay dunsan tahay calaa curuushihaa saqafyadeeda korkeeda ay ku dunsan tahay marka marro faacilkeedoo huwa ah oo caa'idka u noqonaya alladii ah baa laga xaalaynayaa wejigaasaa arjaxa labada weji aynu sheegnayna waa jireen laakiin wejigaasaa loo badiyey oo alxalabina uu dooranaya saaxib alxaashiya laftiisuna uu isu badinayo waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol iyo lixdan ee min suurati albaqara allah waxa uu yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi almawta wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ibraahiimu ibraahiim uu yidhi rabbii rabbigayow arinii itusi kayfa tuxyi almawta sidee baad u noolaysaa waxa dhintay yacni kayfiyadda aad u noolayso dadka dhintay ama cidda dhimatay itusi qaala allahu waxa uu yidhi awalam tu'min miyaanad rumayn qaala wuxuu yidhi ibraahiim balaa haa waa rumeeyey walaakin liyadma'inna qalbii ha yeeshee waxaan sidan u codsaday ama sidan ku weydiistay si uu xasilo qalbigaygu oo xasilloonnida qalbiga aan u kororhsado qaala allah waxa uu yidhi fakhud arbacatan min altayri fasurhunna ilayk fakhud qaado arbacatan afar afartaasoo min altayri kaa'inata min altayri shimbiraha ka mida fasurhunna ilayka xaggaaga u soo iili ay amilhunna ilayka waxaa kaloo loo fasiray fasurhunna ay qatichunna googoo ilayka xaggaaga xaalaad u soo iilinayso googoo fasurhunna ay faamilhunna soo iili ilayka xaggaaga u soo iili summa ajcal dabeedna ka yeel calaa kulli jabalin minhunna juz'a buur kasta korkeeda waxaad ka yeeshaa minhunna xaalay shimbirihii ka mid yihiin juska soo socdaa juz-an qayb ka mida yeel oo saar yacnii afarta shimbirood gowrac dibeed markaad jarjaro oo googoo markaad googoyso hilibkooda isku qaybi markaad isku qaybiso afartii shimbirood mid walba hilibkeedii wax ka mida buurtaa saar qayb kalena buurta kale saar qayb kalena buurta kale saar qayb kalena buurta kale saar fa afar buuradoo hareeraha ka xiga uma adcuuhunna intaa dabadeed u yeedh oo shimbirihii uu kaalaya dheh biidni illaahi ku kaalaya ya'tiinaka sacyaa haddaad u yeedho way kuu imanayaan sacyan xaala kownihinna saaciyaat xaalay ordayaan ayay ku imanayaan oo sacyan xaal laga dhigo ama mafcuul mutlaqa laga dhigo ya'tiinaka way ku iman haddaad u yeedho sacyan ay yascayna saaciyaat ficilkaad qadaraysaad markaa xaalaynaysaa xaal ay ordayaan sacyan orod ay ordayaan bay ku imanayaan waclam ana allaha casiizun xakiim waclam ogow anna allaha inuu allah casiizun ka qaalibkaan laga qaalib noqon uu yahay wax la midina aanu jirin xakiimun ka xikmadda badan allah inuu yahay oo shay walba halkuu ku habboon yahay inuu dhigaayo odhaah iyo ficil iyo sharci iyo abuur mid walba qisada halkan ilaahayna u sheegayaa waxay ku saabsan tahay nebi ibraahim oo ilaahay weydiistay in allah tusiyo sida uu u nooleeyo cidda dhimatay qudradii ilaahay wuu yaqiinsan yahay oo waa ictiqaadsan yahay si hubaal ah oo yaqiin ah ayuu u rumaysan yahay nebi ibraahim wuxuuna ka mid ahaa nebi ibraahim nebiyadii ulcasmiga ahaa waa nebi rasuul ah oo weliba rasuulladii sii fadliga badnaa ka mida oo shanta rasuul ee la yidhaahdo ululcasmi ayuu ka mid yahay mar labaadkana waa raxmaan waa kuwa allah aadka u jeclaa oo nebiyada ulcasmigaa labada khaliil baa ugu khayr badan waittakhada allahu ibraahiima khaliila allah wuxuu ka yeeshay nebi ibraahim khaliil miduu aad iyo aad u jecel yahay jacayl darajat alkhulla gaadhaaya wakadalika nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam allah wuxuu ka dhigtay oo ka yeeshay khaliil sida xadiiska saxiixayn kuma sheegayo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina allaha itakhadanii khaliilan kama takhada ibraahiima khaliila allah wuxuu iga yeeshay baa nebi muxamed yidhi calayhi salaatu wassalaam khaliil ayuu iga dhigtay miduu jacayl darajatulkhulla gaadhayaa uu jecel yahay buu iga yeeshay siduu ibraahiimba uga yeeshay khaliil marka nebiyada ama rasuullada ululcasmigaa waxaa ugu khayr badan labada khaliil baa ugu khayr badan oo saddexda kale way ka fadli badan yihiin labada khaliilna waxaa sii fadli badan nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam ayaa sii fadli badan marka nebi ibraahim ma shakinin shakina kuma sugnay nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka naxnu axaqu bishaki min ibraahiim bukhaariiyo muslim baa soo wariyey annaga uga xaqnimo badan ama uga dhow shaki haddii shaki jiri lahaa xadiiska bukhaariiyo muslim ayuu ku sugan yahay oo isku waafaqay macnihiisuna ma aha in shaki la sugaayo ma aha nebiyada ilaahay oo dhanba shaki waa ka caaggan yihiin khaas ahaanna labadan markaa khaliil oo nebi muxamed iyo nebi ibraahimna shaki aad iyo aad bay uga fog yihiin oo shaqo kuma leh mustaxiil bay ka tahay inay shakiyaan sida nebiyada kaleba mustaxiil uga tahay iyaguna waaba ugu sii fadli badan yihiin haddaba muxuu uga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam naxnu axaqu bishaki min ibraahiim wuxuu uga jeedaa siday ahlucilmigu yidhaahdeen wuxuu uga jeedaa yacnii shaki hadduu jiri lahaa oo ibraahim uu shakin lahaa fardan wa taqdiiran annaga uga dhowaan lahayn oo uga xaqnimo badnaan lahayd shakiga waana garanaysaanoo waa ogtihiin inaannaan shakinin marka maadaama aad garanaysaan in annaguba aannaan shakinin oo shaki naga dhicin ibraahiimna kama dhicin marka waxaa la tilmaamayaa labaduba shakiga inay ka fog yihiin lafdiga axaquna wuxuu tilmaamayaa tafdiil ayuu markaa sheegayaa naxnu axaqu bishaki min ibraahiim marka hadduu jiri lahaa annagaa uga dhowaan lahayn baa macnuhu u dhacaya laakiin ma jiro labadayada midna shaki shaqa kuma leh baa macnuhu u dhacaya haddaba miyaan laga fahmayn ibraahim inuu ka fadli badan yahay muxammed maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu axaqu bishaki min ibraahim ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen maya taa laga qaadan maayo adilo kale ayaa sheegaysao caddaynaysaan ixtimaal lahayn in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu fadli badan yahay nebiyada oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan baa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaamah dadka ka ugu mudan baan ahay maalinta qiyaamada saasaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laakiin cibaaradan maxaa haddaba uu yidhi culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu u yidhi calaa sabiili tawaaduc ibraahim wuxuu ka mid yahay waalidada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waalidada u ah ayuu ka mid yahay marka tawaaducu tawaaducayo ayuu sidan u yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa tawaaduci jiray wuxuu ahaa sayidu lmutawaadiciin cid ilaahay dartii u tawaaducdaa ka ugu mudan ee ugu fadliga badan ayuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam mar kale waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low labistu fi sijni maa labisa yuusufu laajabtu daaciya haddaan jeelka ku sugnaan lahaa muddadii nebi yuusuf jeelka ku jiray muddadaasoo kale ee sannadaha ahayd haddaan ku sugnaan lahaa oo igu odhan lahaa ka soo bax oo kaalay boqorkaa kuu yeedhayey la ajabtu daaciya kali yeedhayaan ajiibi lahaa ee ma idhaahdeen irjic ilaa rabbika fasalhu maa baalu niswati allaatii qatacna aydiyahun xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay marka calaa sabiili tawaaduc ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi hadalka caynkaasi waa yahay nabi ibraahim ilaahay wuxuu ku yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta rabbigayow itusi sidaad u soo noolayso cidda dhimatay sidaad u soo noolayso ilaahu itusi kayfiyada inuu arku doonayaa isagoo yaqiinsan ilaahay qudradiisa iyo inuu allah wax walba awoodo allah isagoo og inaan ibraahim shakin iimaan iyo yaqiin dhammaystiran oo kaamil ahina ay ku sugan tahay isagoo ilaahay ku og ayuu haddana weydiiyey su-aasha uu weydiinaya ma aha garasho waa allah aanu garanayn maaha waa og yahay laakiin wuxuu og yahu cid weydiiyaa qaala awalam tu'min miyaanad rumayn buu yidhi qaala bala waan rumeeyey allahna waa ogaa inuu rumeeyey walaakin liyatma'inna qalbii faa'iidadan inuu dadka u sheego u caddeeyo carabkiisa ay ka soo baxdo ayaa la doonaya waxaan sidan u dalbaday si qalbigaygu u xasilo xasillooni aan u kororsado waxaa laga qaadanayaa ana aliimaana yasiid wa yanqus iimaanku inuu ziyaado inuu nuqsaamo iimaankii kaamilkaa inuu sii ziyaadaayo yaqiinta lafteedu inay korodho ayaa laga qaadanaya walaakin liyatma'inna qalbii hadalka uu yidhi waa loo taqriiriyey waana loo sugay laguma inkiriyo qaala fakhud arbacata min altayri fasurhunna ilayka uma ajcal calaa kulli jabalin minhunna juz'a waxaa la yidhi afar shimbirood soo qaad afarta shimbirood buu gowracayaa waa googoynayaa hilibkooduu isku dhex darayaa qayb walba wuxuu ka dhigayaa afartii shimbirood hilibkoodii wax ka mida markaasuu deedna markaa qayb baa buur saaraya shimbir hilibkeedii meel wada saaran yahay ma jiro afarta buurood buu kala saaran yahay isaguna buuraha dhexdooduu joogaa yaa hilibkii shimbiraha waa la ysku jarjaray qayb walba waxaa la israaciyey qayb ka mid a ah hilibkii shimbirahaas markaasaa afarta buurood ee hareeraha ka xigaa la kala saaray iyadoo mid walba qayb ka midii saaran tahay markaasaa la yidhi u yeedh nebiga ilaahay ibraahim waa mucjizo la siiyey wey u yeedh baa la yidhi allah wuxuu doonay inay ajiibaanoo u yimaadaan oo soo noolaadaan oo allah baa noolaynaya hilibkii shimbiruhuna isku meel ma yaallo markuu u yeedhay qayb wal oo ka mida ah hilbihii shimbirahaasi waa soo duuleen hawaday isugu yimaadeen ya buur kasta hilibkii shimbirahaasi saaraa baa soo duulay dabeedna markaa isagoo arkaya ayaa xaggaana qaybi ka soo duushay xaggaana qaybi ka soo duushay xaggaana qaybi ka soo duushay xaggaana qaybi ka soo duushay dabeedna hawaday isugu yimaadeen markaasay markaa mid walba shimbirtii markaa waxaban halkaas yacni hilibkeedii isku qabsaday dabeedna ay noqotay marka isagaa mid yacni markaa nool markaasay dabeedna soo duuleen markaasay u yimaadeen nebi ibraahim iyagoo duulaayo ordaaya hawadaa iyagoo duulaya ayay markaa xagga ibraahim soo aadeen oo u yimaadeen allah baana u sheegay inay u iman doonaan iyo inuu u yeedho waa mucjiza linabiy mucjizaadka nebiyaduna waa badnaaye samadcuhunna ya'tiinaka sacya waclam ana allaha casiizun xakiim allah waxau yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi udkur qur'aanka aad bay u qadaraan culammadu oo marka id ay ka bilaabanto aayaddu ahlucilmi fara badani waxay qadaraan oo mufasiriinta badankoodu ay maraan udkur in la qadaro way udkur meelo badan bay ku timi oo waxa weeye yacni marka aayadaha qaarkood laga bilaabo marka id waxay noqonaysaa mafcuulu bihi bay noqonaysaa id markaa daraf loogama jeedo oo lagama tilmaamayo wakhtigaa gudihiisa xus way wakhtigaa nebi muxamed ma noolayno ma joogin daraf ma aha hadda waa ku kadsoomi waa mafcuulu bihi mafcuulu fiihi maaha yacnii wakhtigaa gudihiisa xusitaankaaga iyo sheegistaadu ha dhacda ma aha oo fii samani ibraahim ma noolayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mana jirin ee waa mafcuulu bihi idna waa noqotaa mafcuulu bihi wejiyo kale culamada qaarkood waa maraan mufasiriinta qaarkood waxay mareen qaala inay daraf u noqonayso oo qaalada dambe ku camal falayso qaala awalam tu'min id qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta allah goortaasuu hadalkaa ku yidhi baa macnuhu dhacay alam tarana culamada qaar baa qadaray laakiin wejiga hore ee mufasirkuna marayo baa arjaxa badanka mufasiriintuna maraa wa id qaala ibraahimu wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id qaala goortuu yidhi sheeg oo xus goortaasaa la sheegayaa yacni wakhtigaasaa laga warramayaa wakhtigaasina waa wakhti tegey ibraahimu ibraahim uu yidhi rabbi rabbigayow ya'dii waa la xadfay oo rabbii baa asalku ahaa laakiin kasradaa daalli u ah oo ku tusinaysa ijtisaa'un bilkasra hoosdhiga ayaa lagu kaaftoomay oo daalli u ah yaada la xadfay yaa u nidaagiina waa la xadfay rabbi rabbigayow arinii i tusi arnii i arinii waa laba qiraa'o yani marka sukuunka arnina wuxuu noqonayaa litakfiif buu noqonaya arinii tusi kayfa tuxyi lmawta sidee baad u noolaysaa kuwa dhintay kayfiyada itusi aad u noolayso qaala tacaala allah waxa uu yidhi isagaa koreeye lahu ibraahim wuxuu ku yidhi laamka laamu tabliiq baa la yidhaahdaa cidda hadalka lagu odhanayo ee la gaadhsiinayo ayaa la geliyaa laamu tabliiq baa la yidhahdaa awalam tu'min miyaanad rumayn biqudratii awooddayda miyaanad rumayn cala alixyaa'i noolaynta wax la nooleeyo aan awoodo sa'alahu waa weydiiyey allah ibraahim buu weydiiyey damiirka ibraahim buu u noqonaya maca cilmihi biiimaanihi bidalik maca cilmihi ogaalkiisa lala qabo allah uu og yahay damiirka cilmihii wuxuu noqonayaa allah biiimaanihi iimaankiisa uu og yahay damiirka haadee iimaanihii ku jiraa wuxuu noqonayaa ibraahiim bidaalika kaa uu rumaysan yahay yacnii allah inuu madkuurka la soo sheegay inuu rumaysan yahay iyadoo uu ilaahay og yahay lala qabo ayuu allah haddana su'aalay liyujiibahu bima ajaaba wuxuu u su'aalo u weydiiyey liyujiibahu si ugu jawaabo allah ugu jawaab celiyo bima ajaabahu wuxuu ku jawaabay si ugu jawaabo nusakha qaar waa isku khilaafsan yihiin halkan oo qaarba yani waxbay ku kala yaro duwan yihiin liyujiibahu si ugu jawaabo bima ajaabahu wuxuu ku jawaabay si ugu jawaabo waa waadix markaa saas liyujiibahu si ugu jawaabo bima sa'ala wuxuu weydiiyey ay camaa sa'ala wuxuu weydiiyey si uga jawaabo ayuu markaa u weydiiyey fayaclam asaamicuuna ay dabeedna ogaadaan kuwa maqlayaa garadahu ujeeddadiisa ay ogaadaan yacni ujeeddada uu u jeedo ibraahiim markuu leeyahay arinii kayfa tuxyi lmowta gharadahu damiirka haadu wuxuu u noqonayaa ibraahim waayo allah gharad laguma sifeeyo fayaclam alsaamicuun ay dabad ogaadaan kuwa maqlaya gharadahu ay gharada ibraahiima ibraahiim qaradkiisiiyo ujeeddadiisa uu u weydiiyey allah oo uu yidhi arinii kayfa tuxyi lmawta ay u ogaadaan oo u gartaan qaala bala qaala wuxuu idhi ibraahim bala haa aamantu waa rumeey balaada waxaa loo isticmaalaa yacni markaa haa baa loo isticmaalaa hadalku hadduu nafyi koobsanaayo iijaabkiisa balaa baa lagu jawaabaa alastu birabbikum qaaluu balaa su'aashaa nafyi koobsatay balaa bay ku jawaabeen waata la yidhaahdo ibnu cabbaas laga sheego low qaaluu nacam lakafaruu halkay balaa ka yidhaahdeen hadday nacam odhan lahaayeen nafyiga inay rumeeyeen bay noqon lahaydoo rabbiga ma tiid baa macnuhu u dhici lahaayo way gaaloobi lahaayeen awalam tu'min lam baa ku jirta bala yacni saasaa markaa bala loo yidhi waaye haa waan rumeey walaakin liyatma'inna qalbii walaakin sa'altuka ha yeeshee waan ku weydiistay sidaa liyatma'inna inuu xasilo daraaddeed baan ku weydiistay liyaskuna inuu xasilo daraaddeed qalbii qalbigaygu xasilo waa xasiloonaaye xasillooni si uu sii kororsado ila tumaaniinada qalbigu waa siyaadaysaa ay ku korordho bilmucaayanati almadmuumati ila alistidlaal bilmucaayanati aragga ay ku korodho mucaayana waa masdarkii caayana indhuhu ku arkay caayana ciyaanan wa mucaayanatan bilmucaayanati aragga ay ku korodho aragga indhaha lagu arkaayo ay ku korodho oo kayfiyada allah u nooleeyo uu arko indhihiisa ku arko araggaasoo almadmuumati lagu ladhay ama loo dumay lagu ladhay ila alistidlaali daliishadkii lagu ladhay yacni istidlaalkii marka hore uu ku gartay yacni markaa oo ku yaqiinsaday yacni markaa iimaanka ku helay oo ku rumeeyey ila iyadoo aan looba waxyoono nebi laga dhigan buu deliishaday oo kawaakibtan eegay oo istidlaal iimaanka markaa ku hela markii dambena waa loo waxyoodo nebi baa laga dhigay markuu weynaaday markaana iimaan buu kororsaday laakiin istidlaalkaa horreeyey qabla alwaxyi waa kii kawaakibtiiya eegaya qoraxda iyo dayaxa iyo eh, xidigaha dabeedna markii dambe markaa daliishadkaas istidlaalka uu daliishaday ayuu markaa iimaankii ku helay iyo yaqiintii kadibna marka waxa weeye yacni markaa nebinimadii iyo waxyigii wuxuu ku kororsaday iimaan kadibna wuxuu doonayaa iimaan haddana inuu sii korursado oo yaqiintiiyo iimaanku usii ziyaado liyatma'inna qalbii si uu qalbigay ugu xasilo bilmucaayanati aragga ay ugu xasilo aan arkaayo siduu allah u nooleeyo cidda dhimatay aragtida indhahoo indhaha lagu arkayo almadmuumati lagu ladhay ama loo geeyey in la istidlaali daliishadkii hore loo geeyey daliishadkaa dee waxyii baa ka dambeeyey qaala fakhud arbacatan min altayri fasurhunna ilayk qaala allah waxau fakhud qaado arbacatan afar min altayri kaa'inatan min atayri shimbiraha ka mid a oo la yidhaahdo kaa'inatan baa sifo ka ah marka kaa'inatan taa ayaa markaa min atayri ay ku tacalluqaysa weji kale waa yidhaahdaan fakhud min atayri xagga shimbiraha waxaad ka qaadataa arbacatan afar ka qaado laakiin wejiga horaa si fiican waxba taqdiim iyo taakhiir aan la odhan fasurhunna ilayka xaggaaga u soo iili saarahu yasuuruhu iyo saarahu yasiiruhu laba macnaa loo isticmaalaa amaalahu iyo qatacahu labadaba waa loo isticmaalaa baabuqaale iyo baabubaacay labadaba leedahay saarahu yasuuruhu yasaarahu yasiiruhu labada qira'ana waxay ku kala binaysan yihiin labada maadee ay leedahay fasurhunna iyo fasirhunna waa laba qiraa'o sabciya marka fasirhunna marka la yidhaha waa saarahu yasiiruhu waa baabubaaca marka fasurhunna qiraa'ada kalena waa saarahu yasuuruhu wey waana bimacnan labada mid walba waa mushtarako oo laba macnaa loo isticmaalaayo qatichunna waa loo isticmaalaa googo amilhunna iilina waa loo isticmaalaa waa iili iili fasurhunna ilayka xaggaaga u soo iili bikasri saadi wa dammiha labadii qiraa'u ku ishaaraya waa laba qiraa'o sabci ah ya mar hadduu saa u sheego shaad maaha labadu waa laba qiraa'o sabci amilhunna ilayka xaggaaga u soo iili wa qatichunna googoo labadii macnee loo isticmaali jiray ayuu labadiiba u kulmiyey wakhlit laxmahunna wa riishahunna wakhliq isku khaladoo isku dhex dar laxmahunna hilibkooda wa riishahunna iyo baalalkooda isku dhex dar baalalkii waa la googoynaya waa la isku dhex darayaa hilbihii waa la googoynaya waa la isku darayaa yacni markaa mid walba afar qaybood baa laga dhigayaa oo mid walba ka kooban summa ajcal intaa dabadeed ka yeel calaa kulli jabalin buur kasta korkeeda oo min jibaali ardik buuraha dhulkaaga ka mida minhunna shimbiraha xaalay ka mid yihiin juska soo socdaa jus-an qayb ka yaal hunnadu waxay u noqonayaan yacni shimbirahay markaa u noqonayaan oo minhaa lama odhanay minhunna baa leeyi waqtiyada qaarkood bayna dhacdaa waxyaalaha maalaayacqilka ah sida markaysaa markaa waxa markaa caqligale in loo loo cabiro karo oo maadaama loo yeedhaayo kaannahu ay caaqilaat yihiin marka udcuhunna iyo minhunna sida loo odhanaya waa saas ee yatiinaka suma jcal ka yeel calaa kulli jabalin buur kasta korkeeda minhunna xaal juska soo socdaaba shimbiraha ay ka mid ahaadeen juz'an qayb ka yeel juz'an iyo juzu'an waa labaduba markaysa markaa waa laba qiraa'a weeye yani markaa laba qiraa'a waana bimacna waa takfiifi iyo markaa waxa weye tasqiib suma dcuuhunna intaa dabadeed u yeedh oo reebitaanku waa takfiif waayo xarakadu waa saqiila walaa siyama damma suma dcuuhunna intaa dabadeed u yeedh shimbirahaas ilayka xaggaaga ugu yeedh ya'tiinaka way kuu iman yacnii haddaad u yeedho ya'tiinaka way kuu iman sacyan ay saaciyaatin xaalay dheeraynayaan oo ordayaan bay ku iman sariican xaalay degdegayaan waaclam waxaad ogaataa ana allaha inuu allah casiisunka qaalibka u yahaan laga qaalib noqon laa yucjisuhu shay wax ilaahay cajsi geliyo uu awoodi waayaa ma jiraan ee shay kastoo suuragal daatadiisa u ah allah qaadir buu ku yahay xakiimun waa ka xikmadda badan fii suncihi waxa uu samaynaayo iyo waxa uu sharciyaynaayo iyo wuxuu odhanaayo wax walba xakiim buu yihi faakhada taawuusan wa nasran wa ghuraaban wa shimbiruhu noocay ahaayeen laynuma sheegin laakiin aasaar la soo wariyey ayaa sheegaysaa shimbiraha markaa noocyadooda oo mid markaa ahaa taawuus mid ahaa nasri bimacnaa gorgor ahaa mid tuke ahaa mid diig ahaa qaarkood oo markaa wax ka beddelayna waa jiraan oo aasaar kale lagu soo wariyey sidanna waxaa laga sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas iyo koox kaleoo salafkii ka mida calaa kulli xaal tacyiinkaa wax faa'iidii kuma jirto sidaas aawadeed baa ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa mufasiriintu waa isku khilaafeen noocyaday ahaayeen shimbirahaas afarta ahi wa in kaana laa taa'ila taxta tacyiiniha haba ahaato midaan faa'iida ku jirin tacyiinka la cayimaye id low kaana fii dalika muhimun la nasa calayhi lquraan haddii faa'iido markaa muhimi ku sugnaan lahayd ee la nasa calayhi lquraan qur'aankaa nasgarayn lahaa caddayn lahaa yani waa lagu caddayn lahaa buu jeeda marka mubhamaadka saasoo kale soo aroora waxa weeye in sideeda lagu gaabsada fiican tacyiinka la cayimayaana faa'iide hadda inoogu sugani ma jirto yacni mima laa yaduru jahlu weeye wa facala bihinna maa dukir wa facala waa sameeyey ibraahim bihinna shimbirihii wuxuu ku sameeyey maa dukira kii la sheegay ayuu ku sameeyey oo ah inuu googooyey oo isku qaybqaybiyey oo dabeedna markaa qayb walba uu bur saaray wa amsaka ru'uusahunna cindahu wuxuuna ku haystay madaxyadii ah agtiisu ku haystay nasku sheegi maayo qayb ka mida adigu hayso ya saa sheegi wa amsaka ru'uusahunna cindahu wa dacaahunna waa u yeedhay fatadaayarat ilajzaa'u ilaa bacdiha markaasay markaa duushay qaybihii baa duulay qaarkoodba qaarka kale u duuleen xataa takaamalat ilaa ay dhammaystirantay suma aqbalat ilaa ru'uusiha dabeedna madaxyadeedii ayay soo qaabisho xaggii madaxyaday usoo socotay oo u soo oroday cajiib calaa kulli xaal daliil sheegaya haddaanu jirin ma ogine inuu dhammaantood wada saaray buuraha ayaa kollay soo degdegaysa allah waxa weeye mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabbah mathalu aladiina ay mathalu nafaqaati aladiina kuwii waxay bixinayaan sifadoodu yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda bixinayey fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa ku bixinayey ama fii sabiili taacatihi taacada ilaahay waddada taacada ilaahay ku bixinayey ka masali xabbatin iniin tusaalaheedoo kale ayay ka dhigan tahay yani inin inin badar ah ama raashin ah ama hadhuura ah, ama wax kale ah xabbadaasoo xabad badar ah ambatad sabca sanaabila soo bixisay toddoba xabboo sabuulah yani siidh ahaan baa loo beeray markii la beeray baa geedkii soo baxay markuu soo baxay buu deedna sabuul bixiyey toddoba markaa madax oo sabuul ah sabuulku waxa weeye waa markaysa markaa halkan yacni markaa hadhuurku ku tuutaysan yahay ee markaa madaxa ee buuran markaasaa waxaa la yidhaahdaa sabuul baa la yidhahda walaa sumburun baynu dayro taxriifinimiyataba sasumeeka sumbula iyo sabuul waxaad moodaa un isaga inaynu markaa aynu yaro taxriifina wax ka erbedel ambatad xabbadaasoo ambatad soo saartay jumladu waxay sifo ka tahay xabbada sabca sanaabila toddoba xabboo sabuula soo saartay fii kulli sumbulatin mi'atu xabba sabuulladaasoo fii kulli sumbulatin xabad kastoo sabuula uu ku sugan yahay oo minhaa sabuulladaa ka mid a mi'atu xabba boqol xabbo oo badar ah ay ku sugan tahay wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu allah yudaacifu waa u labanlaabaa liman yashaa u kuu doono ayuu u labanlaabaa tadciif intaa ka badan wallaahu allah waasicun waa kuu ballaadhan yahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo cilmigiisuba caliimun waa ka cilmiga badan ee wax walba og aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa waxaa lagu bixiyo taacada ilaahay ee allah dartii loo bixiyo inuu ilaahay labanlaabaayo waxyaalaha xasanaadka ama wanaagyaalka labanlaabka la labanlaabayo waxa ugu yar toban goor in la labalaabo man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ku kastoo la yimi hal xasano la yimi toban la miduu leeyihi toban baa loogu dhufanaya wa aqalu tadciif waa labalaabka ugu yar wa min baab alfadl laakiin sayi-aadka xagga cadadka lagama labalaabo sayi'aadka ama dembiyada laakiin xagga kayfiyada ayaa haddii labalaab ku yimaado laga labalaabaa oo sayi'aadkii dee waa kala dembi weyn yihiin ee mid walba sayi'a waaxida lagu abaalmarinaya laakiin waaxidadii baa kala tagan oo midna waaxidadii baa weyn midna waaxidadii baa duuna daalika ah midna waaxidadii baa yar ila dunuubtu waxay u qaybsamaan sakaa'ir iyo kabaa'ir kabaa'irtiina waa sii kala daran yihiin bacduha akbaru min bacd marka mid walba iyadoo sayi'a waaxida tahay ayaa laysat alwaaxidatu kalwaaxida midku midka lama mid aha ee waaxidadu way kala tagtagan tahay midba xadkeedu inbuu la egyahay waaxidaha ahaatee laakiin xasanaadka xagga kayfiyada iyo xagga kamiyada mid walba xagga tirada iyo xagga kayfiyada tayadeeda mid walba waa laga laban laabaa aqalu tadciif xagga cadadka ahina toban goor baa la labalaabaa ka badanna waa la labalaabaayo toddoba boqoloo goor in la labalaabo ayaa aayaddani sheegaysa axaadiista qaarna ku soo aroortay waxaa jihaadka lagu bixiyo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in toddoba boqoloo goor la labalaabo ayuu sheegay haddaba tadciif intaa ka badani ma jiraa toddoba boqoloo goor in la labalaabo haa waa jiraa tadciif intaa ka badan waxaa soo aroortay sabirkoo kale in xisaab la'aan ilaahay ugu wafaynaayo cidda sabirta innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab tira male allah waxaan u xisaabsanay ma jiraan laakiin waxaa qur'aanku ku yimi iyo sunnaduba yacnii usluubkii luqada carbeed buu ku yimi luqada carbeedna waxa loo yaqaanay shaygu hadduu aad u fara badan yahay in la yidhaha waa xisaab la'aan innagu waan dhahnaa waxaase cadad mare waayo bini aadamku waxa uu tirin karaa waa kooban tahay haddii la yidhaahdo ciidda tiradeeda waa imisa war tiro male baa laga yaabaa in la yidhahdo ya allah waa u tirsantaha inta xabbay ciiddu tahay baa u tirsan inta makhluuqaadkao dhan yihiin kulligood baa u tirsan ya waxaan allah u tirsanayn ma jiro wax walba wuxuu og yahay si qaci ah ayuu ogyahay marka bikayri xisaab waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye sida loogu wafaynayaa inay aad iyo aad u fara badan tahay oo tiro makhluuq garanaya aynay ahayn nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu camal ibni aadam yudaacafu lxasanatu bicashri amhaaliha ila sabci mi'ati dicfin ila maa shaa allah camalka ibnu aadamku sameeyo waa la labalaabaa xasanadii halkii xasano toban yacni markaa la mida baa loogu dhuftaa ilaa toddoba boqoloo labanlaab laga gaadhayo ilaa maa shaa allah ilaa intuu ilaahay doono laga gaadhaayo toddoba boqol baa laga dambaysiyey yaquulu allah ila asawma fa inahu lii wa ana ajzii bih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi soonka ka reeba soonka mooyaane yaa camallada kale saasaa loo labalaabaa waayo soonku anigu ii sugnaaday anaana ka abaalmarinaayo marka abaalmarinta xadkiisa allahunbaa garanaya xadiiska inta dambe waa xadiisulqudsi yaquulu allahu ila asawma fa inahu lii wa ana ajzii bih yadacu tacaamahu wa sharaabahu min ajlii xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayadaas fii saxiixi muslim bay kuso wartay marka mudaacafada xasanaadka lalabalaabayo tobanba u yar yacni markaa toddoba boqoloo goor wax ka badanna waa leeyihi waxaa soo arooray xasanaadka qaarkood in waxa weeye laynoo sheegay intaa inka badan oo qaarkood baa soo aroortay alfa alfa xasana malyan xasano in qofka lagu siinaayo haddaba inta ka badan xaggee lagu sheegay qur'aanka wallahu yudaacifu liman yashaa halkan baa tilmaamaysa tadciif intaa ka badan cidduu doonuu allah u labanlaabaa ya waa ta nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadi low ana axadakum anfaqa misla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa xadiiska saxiixayn tadciifka ziyaadada abuu markaa tilmaamay sabaqa dirhamun miata alfi dirham horeynu usoo sheegnay darsi horreeyey hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham haakada waatay culammadu yidhaahdaan weylun liman halabat aaxaaduhu casharaati ama halaka man khalabat aaxaaduhu casharaatihi waxaa yacnii u sugnaaday hoog u sugnaaday ama cadaab u sugnaaday ama halaagsamay ka midhmidhkiisu ka qaalib noqdeen toban tobankiis waxaa loo jeedaa sayi'aadkiisoo midhmidh lagu abaalmarinaya kay ka farabateen oo ka miisaan bateen toban tobankiisa bimacnaa xasanaadkiisa allah waxau yidhi mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah mathalu aladiina ay sifatu nafaqaati aladiina mathal wuxuu la macno tahay sifa nafaqaatuna waa mudaaf la qadaraayo wuxuu mudaaf u yahay biictibaari maa bacdahu haba ahaado waxa ka horeeya mudaafu ilayhi ha u ahaado mathalu aladiina ay sifatu nafaqaati aladiina kuwii waxay bixinayaan sifadoodu yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda bixinayay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa ku bixinaayey fii sabiili illahi waxaa loo jeedaa jihaadkaa loo jeedaa wakada waxa jihaadka la xukunkiina waa soo gelayaa sida xajkaoo kale aljihaadu walxaju waayo xadiiska abi daawuudka wuxuu ku soo arooray nin saxaabiya ayaa rakuub wuxuu u waqfay jihaad in lagu galo jihaadkii markuu u waqfay ayaa ooridiisi waxay tidhi isoo xajisii markaasaa wuxuu ku yidhi rakuubaan kugu soo xajisiiyo ila masaafadu aad bay u dheerto ma lugayn kartee rakuubaan kugu soo xajisiiyo ma hayo turiddanaad markaa jihaadka ugu tala gashay igu soo xajisii bay tihi dee taa jihaad baan ugu tala galay orada rasuulka soo weydii bay ku tidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulkana igu salaam rasuulkiibuu u tegay calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga ahaa salaamtii buu gaadhsiiyey dabeedna markaysa markaa arrinkiina waa u sheegay iyo waxay tidhiba waxay is yidhaahdeenna waaga orhan nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ku xajisii fa innahu fii sabiili illaah xajku eh, fii sabiili illaahi buu yahaye ku xajisii baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska sidaa ku soo arooray ahlu cilmiga muxadisiinta jamac badan baa saxiixiyey madaahibta qaarkoodna waa qaateen oo yacni markaa sidiisay ugu camal fareen marka xajka iyo jihaadku waxay noqonayaan yacni markaa fii sabiililah bacd ahlicilmi baa waasiciyo yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa fii sabiili illahi fii sabiili taacatihi wax allo wixii taaca oo dhan baa soo gelisay waana sida tafsiirkeennu hadda maraayo laakiin wejigaasi raajix ma aha waayo nusuusta markay ku soo aroortay fii sabiili iyadoo la itlaaqaayo waxay u timi jihaadkay u timi xajkana xadiiskaasaa ilxaaqiyey ya saas aawadeed fii sabiili taacati in lagu cammimaa saxiix maaha tacmiimka fii sabiili taacati lagu cammimana waxaa soo gelaya in waxa weeye zakawaadkii yacni fii sabiili illahi qaybtii ahayd in markaa la yidhaahdo taaco oo dhan baa lagu bixin karaa marka dee inay maxduud noqonboo siddeed sinfi ku koobnaan baa ka imanaysa salafkii cid ka mida oo itlaaqa noocaasa qabayna lama hayo baa layidhi waa jiraan bacdu ahlicilmi oo xajka haleeshiiyey iyo qaar dalabulcilmiga ku daray oo salafkii ka midana waa la soo naqliyey laakiin tacmiimka fii sabiili taaca oo dhan lagu camimaayo wa fii sabiili illaahi marka laga hadlayay qaybihii ku soo arooray yacni asnaaftii la siinayey yacni marka salafkii axad lagama hayo sida u cammimay marka sida isticmaalka haalibka ay nusuusta ugu soo aroortay baa lagu fasiraya mahalu aladiina ay sifatu nafaqaati aladiina kuwii waxay baxsadaan sifadoodu yunfiquuna baxsanaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadkaa ku baxsanayey wakada xajkuna waxa weeye waa haleelayaa xadiiska ku soo arooray daraadii bacdu salafna talabulcilmiga waa raaciyeen oo waa ilxaaqiyeen ay taacatihi fii sabiili taacatihi waddada taacada ilaahay waxalla wixii taaca ah laakiin saxiixu waxay tahay in la khaas yeelo oo jihaadka iyo wixii daliil haleeshiiyo lagu gaaryo ka masali xabbatin waa sidii xabbad raashina sifadeedoo kale weyn iyo tusaalaheedoo kale weeye xabbaddaasoo ambatat sabca sanaabila jumladu sifo waxay ka tahay xabba soo bixisay toddoba xabboo sabuul ah fii kulli sumbulatin sanaabilaa laga sifaynayaa ama sabca ayaa laga sifaynayaa toddobadaa xabboo toddobadaa sabuul oo fii kulli sumbulatin ay fi kulli sumbulatin minha sabuul kastoo ka mida ay ku sugan tahay mi'atu xabba ama sanaabil laga sifeeyo sabuulladaasoo fii kulli sumbulatin xabad kastoo sabuula ay ku sugan tahay oo minhaa sabuulladaa ka mida minhaa in la qadaro waa lagama maarmaan oo waa damiirkii ku xidhayey weeye mi'atu xabba boqol xabo oo raashina ay ku sugan tahay sabuulka kastaaba wuxuu koobsanayaa boqol xabo inay ku tuutaysan tahay oo ay saaran tahay toddoba lagu dhuftay boqol waxay noqonaysaa toddoba boqol ya isku dhufashadii baa halkaas ka soo baxaysa soomaa fakadalika nafaqaatuhum saasoo kale ay ahaatay waxyaalahay markaa baxsadeen ee jihaadka ku bixiyeen tatadaacafu way labanlaabmaysaa lisabci mi'ati dacf toddoba boqoloo goor toddoba boqoloo labanlaab bay labanlaabmaysaa wallaahu allah yudaacifu waa labanlaabaa aksara min daalika intaa wax ka badan waa labanlaabaa liman yashaa'u cidduu doono ayuu u labanlaabaa wallaahu allah waasicun waa ku ballaadhan yahay fadluhu fadligiisu bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen fadligoo keliya in lagu gaar yeelaa uma saxnee sifaadka ilaahay oo dhan ayaa soo gelaya xagga fadligiisa xagga cilmigiisa xagga raxmadiisa xagga makfiradiisa yani wa sifaatihi sifaati waa ku ballaadhan yahay duu saca fii dalik caliimun waa ka cilmiga badan oo wax jiray iyo wax jira iyo wax jiri doona iyo waxaan jiraynin wax walba waa ka u cilmiga badan wuxuu u cilmi badan yahay biman yastaxiqu almudaacafa waa juz ka mide eh. cidda mudaacafada mutaysanaysa ayuu u cilmi badan yahay yani wax walba uu cilmi badan yahay waa misaal tani waa tusaale xasri ma allah waxau yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi uma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adan lahum ajruhum cinda rabbihim aladiina kuwii yunfiquuna baxsanayay amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaahi ilaahay waddadii soo jihaadka ah ku baxsanayay hee summa laa yutbicuuna intaa dabadeedna aan raacsiinayn oo ka dabageynaynin maa anfaquu ay alladii anfaquuhu kay baxsadeen aan ka dabageynayn ama infaaqahum masdariya aw mawsuula mannan tarsheegad ama manna sheegad aan markaa ka dabageynin oo raacsiinayn walaa adan dhibaatana aan raacsiinayn cidday wax siiyeen ay ku dhibaateeyaan ya oo ay kaga soo matajiyaan lahum ajruhum cinda rabbihim lahum yagu u sugnaaday ajruhum ajarkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisuu ugu sugnaaday yacni darafka iyo jaarka iyo majruurkuwa istiqraarka ayay ku tacalluqayaan lahum iyo cinda istiqraarku waa isu maraya labadaba waxaa kaloo bannaan inaad waxa weeye tidhaahdo yacni kaa'inan oo la xaalaynayo ayay markaa yacni marka aad qadaraysa lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajarkood xaal ajarkoodaasi cinda rabbihim kaa'inan cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku sugan lakin laakin alwajhu alawal ajwad walaa khawfun calayhim cabsii korkooda kuma sugna walaa hum yaxzanuun qaar murugoonayana ma aha ma murugoonaya xazina yaxzanu xasanan iyo xasana yaxzunu xusnan waa kala macna xazina yaxzanu waa laazim ama xasana yaxzunu waa mutacadi marka walaa hum yaxzanuuna qaar murugoonaya oo tiiraanyoonaya ma aha oo xasan kama dhacaayo laakiin xasana yaxzunu markay tahay baabu nasara waa mutacadi laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru mafcuulkeedu waa haysataa waatay culamada qaar ka cabiraan mucaddan bilxaraka bacdu ahlicilmi waxay ka cabiraan mucaddan bilxaraka xarakada lagu tacdisiye markii xarakada la bedelay waxay noqotay mucadin qwl macruuf wmagfirat khayru min sadaqatin yatbacuha adaa qowlun odhah odhahdaasoo macruufun wanaagsan waa la sifeeyey wa makfiratun iyo dembidhaaf waa lagu cadfay khayrun waxay ka wanaagsan tahay min sadaqatin sadaqay ka wanaagsan tahay sadaqad sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacaayo aadan dhibaata ay raacayso yacnii inaad markaa hadal wanaagsan qofkii aad ku tidhaahdo aanad waxba siin hadduu kugu tacadiyana aad iska cafido iska dhaafto ama ku ilxaaxiyo ku dhibo aad iska cafido iska dhaafto waxay ka fiican tahay inaad wax siiso oo ku dhibto aad tidhahdo hooyo kugo ya ama aad markaysa markaa hadal turxaan le aad u raaciso wallaahu allah haniyun waa ka qanigee hodanka ah aan cidnaba u baahnayn xaliimun waa ka dulqaadka badan allah wuxuu inoo sheegayaa marka wax la bixinaayo in la ilaashado oo laxajeclo loo yeesho wax la baxsaday oo aan ajarkeedii layska lumin oo layskaga ciyaarin so lama yidhaahdo qofku markuu maal shaqaysanaayo laxajeclo waa inuu yeeshaayo wax kaydsadaayo ilaashadaayo ya war xasanaadka in looga laxa jeclo badnaado wey oo inta xasanaad la shaqaysto aan markaa la yskaga ciyaarin oo la yska baabi'in ila xasanaadkii waxay leeyihiin marka hore shuruud shuruudun saabiqa wa mubdilaatun laaxiqa aayadda soo socotaynu ku arki doonaa laa tubtilu sadaqaatikum bilmanni waaladaa marka hore shuruud bay leedahay ka horraysa marka dambena waxay yeelataa mubdilaatun laaxiqa waxyaala buriyo oo ka daba tagaana waa jiraan waxyaalo buriya oo ka daba tagaana waa jiraan marka allah wuxuu ku ammaanay mu'miniinta fii sabiili illaahi wax ku baxsanaysaa kadibna aan tarsheegad iyo manno sheegad iyo niqis iyo dhibaatayn midnaba aan raacsiin oo ka dabagaynini ajarkood iyo buuri inuu kaydsan yahay rabbi agtiisana ku leeyihin hadda ixtiraaska la geliyada uma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa ada lahum ajruhum cinda rabbihim ajarkoodii baa u sugnaaday rabbi agtiisaanu ugu sugnaaday cindiyadu waxay faa'iidaynaysaa fadiila ziyaada fadli dheeraada ya allah agtiisuu ugu sugnaaday ajarkaasi marka cindiyadu waxay sheegaysaa sharaf ya rabbi agtiisaa loogu keydiyey weliba cindallaahi lama odhan cinda rabbihim baa la yidhi lafdiga rubuubiya lasoo gaar yeelay weliba cinda rabbi lama odhan cinda rabbihim baa la yidhi iyagaa loo idaafiyey rabbigoodii barbaarinayey nicamka ku barbaarinaye ilaalinaayey agtiisa ayuu ugu sugnaaday ajarkaas ya waa kayd u yaalla oo u khasnadaysan oo rabbi agtiisa ugu sugan loogama baqaayo inuu ka lumo iyo in wax kale ka haleelaan toonna intaa keliya ma aha walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsii innaba korkooda ma ahaan ya cabsii korkooda ma ahaan markaad laqbaynayso walaa khawfun waxaad sheegaysaa marka hore khawfka deed nafyigu wuxuu ku dhacayaa khabarka ya ma jiro khawfa odhan waa laqbo qaldan mubtadaha sidiisa u sheeg walaa khawfun cabsi calayhim korkooda kuma sugna walaa hum yaxzanuun iyagu ma aha qaar murugoonaaya ama tiraanyoonaya nafyigu khabarku ku dhacaya khabarkan ayuu ku dhacay yacnii wixii dhibaatayn lahaayoo dhanna waa laga daafacay wanaaggii u sugnaadayna waa la sheegay markaasaa laynoo sheegayaa sadaqadda laga dabageeyo dhibaatadu in sadaqad la'aanta hadal wanaagsan lagu jawaabaa ka fiican tahay qowlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuha ada dadka qaarkood masaakiinta yacni waxaa laga yaabaa hadallo aan fiicnayn ay ku yidhahdaan ya wa ama asaa'ila falaa tanhar ruuxa wax ku weydiistay ha dagaalin ya ha hiifina ha dagaalin haddaad wax siin karto sii waayo xaalkiisa adigu ma ogin inuu mutacadi yahay iyo inuu baahan yaho baahii jirto kama warqabtid aakhirada adigu ilaasho hadduu hadal xun kuu yidhaahdo adigu waxba hadal xun ha ku odhan iska cafiyo iska dhaaf hadal wanaagsan ugu jawaab qawlun macruufun wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha ada yacni hadal shucuurkiisa dhibaaya yani ha ku odhan marka waxaa laynoo sheegayaa manniga inay iska ilaalinayaan iyo dhibaataynta iyo mannan waa laysku cadfay waa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas shay macno guud baa lagu cadfay macno gaara ah. mannigu waa qeyb adaaga ka mid a ah. laakiin gaarnimo waxaa loogu sheegay yacni si gaara in laynooga digaa manniga la manno sheegto oo dadka loogu noqo wixii la bixiyey ama wanaaggii loo galay waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub hadda shay bannaan ma aha waa shay xaaraanoon bannaanay hadda sakiiro ma aha waa kabiiro waa dembi weynoo kabaa'ira weyn dad fara badan baa manna sheegadka aad u isticmaala oo waxa uu bixiyey inuu ku naqaa ay ku badan tahay inaan saa kuu gelin oo saa kuu gelin oo waxaa ku siin oo waxaa ku siin oo waxaa ku siin ya tan noocaas waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub xaaraan intay tahay bay dembiyada waaweyn ka mid tahay sakiiro ma aha waa dembi weyn ma daliil waxaa u daliila xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ee muslim saxiixa ku soo weriyey alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim almaanu bima acطaa wlmusbilu izaarah wlmunafiqu silcatahu bilxarifi alkaadib muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex allah lama hadlo maalinta qiyaame walaa yanduru ilayhim eegma raxmadeedna kuma eego walaa yusakiihim qurunka dembigoodana kama dahiro kama nadiifiyo qurunka dembigoodana kama daahiriyo kama nadiifiyo walahum cadaabun aliim waxaana u sugnaaday cadaab wax xanuujiya u sugnaaday imise waxbaa laysugu daray inaanu allah la hadlayn aakhiro inaanu eegma raxmadeed ku eegay inaanu qurunka dembigiisa ka nadiifinayn oo ka daahirinay in cadaab wax xanuujiya u sugnaado saddexdu waa kuwa almaannu bima actaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii ku manno sheegtay wuxuu bixiyey iyo walmusbir isaara ka markaa guntigiisa jiiday dhulka markaa yacni jiiday waalmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadib iyo ka ku xayaysiiyey badeecaddiisa uu iibinaayo dhaar beena wallaahi waxba iguma jiraan wallaahi waxa igu jiraan waxaa yar weeye waxbaad moodaysa inaan ka helaayo ya ay been tahay saddexdaa midnaba yacnii allah lama hadlo mana tahiro aragti raxmadeedna kuma eego cadaab alimin oo sugiin riwaayadka qaarkood waxaa ku soo aroortay almaannu oo aan lagu qaydin bima actaa almaannu keliya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka manno sheegta waxaa lagu manno sheegtaa mar waxay noqonaysaa maal la bixiyey mar waxay noqon kartaa ixsaan kaleoo qofka loo galay ama shafaaco loo sameeyey ama wax la mida ya ama gacanqabad kale la gacan qabtay iyo wax la mida marka manna sheegadku khatar weeye saas aawadeed buu sadaqadda buriyaa acmaasha waxyaalaha buriyu ka mid yahay aayadda soo socotaa sheegaysa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen aladaa acamu min almanni sida qurtubigu odhanaayo adaagu waa ka camnimo badan yahe manniga waayo mannigu waa juz ka mida ah. laakiin waxaa loo nasgareeyey لأن المن جزء من الأdى لakinahu نuص عalayhi لkasraةi وuquucihi iyadoo manno sheegadku ka mid yahay adaaga ka mid yahay oo dhibta ka mid yahay ayaa haddana waxa loo nasgareeyo si gaara loogu bacdhabay dhicitaankiisu inuu fara badan yahay ya dhicitaankiisa uu dhacaa ee la sameeya inuu fara badan yahay daraaddeed ayaa si gaara loogu naskariy marna aad iyo aad bay dadka ugu badataa sida marka waxaan yani marka mashaaikhduba ay sheegayaan saas aawadee in aad looga taxadiro wey qofkuna waxa wanaagsana uu samaynayo waa inuu u sameeyaa liajli illaah inama nucimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waxaanu idiin quudinaynaa keliya allah wejigiisaanu idiin quudinaynaa allah dartii laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura idinkama rabno abaalgud idinkama rabno dad fara badani markay wax bixinayaan abaalgud bay ciddaa ka doonayaan ya war allah agtiisa waa in markaa waxa ku sugan lagu raadiyaa lagu doonaa waxa la bixinaayo dadka waa inaan abaalgud lagaga doonin iyo markaa markaana waa in markaa kuma doonin laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura saas aawadee bacdu salaf waxay odhan jireen idaa sanactum saniicatan fansuuha haddaa wax wanaagsan samaysaan waxaa ilaawa beri baan waxaa kuu galay iyo beri baan waxaa kuu sameeyey sidaa miyaanan kuu gelin iyo caynka waxaa iska dhaafa ya ma waxaad u samaysay qofkani inuu wax ku taro unbaad u bixisay miya ama u samaysay ama u gacan qabatay mise waxaad u samaynaysay inaad allah markaa sawaab iyo ajar kaga doonto allah waxa uu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi aladiina kuwii yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u bixinayey uma laa yutbicuuna dabeedna aan raacsiinayn oo ka dabageynaynin maa anfaquu ay alladii anfaquuhu kay baxsadeen mannan manna sheegad ama tar sheegad loo manno sheegto cala almunfaqi calayhi kii la siiyey ee lagu sadaqadaystay ciddii la siiyey yacni loogu manno sheegto aan la raacin maa anfaquu waxa bannaan maada in la yidhahdo waa mawsuula alladii anfaquuh la yidhahdo iyo in la yidhaahdo infaaqahum oo la yidhaahdo maad waa masdari manni ay manno sheegtaan aan oo ka dabageeniy biqowlihim ay ku manno sheegtaan odhaahdooda ay yidhaahdaan masalan tusaale ahaan baan tusaalaynaynaaye qad axsantu ilayhi wa jabartu xaalah waa u samafalay isaga intii ka ahaatay wa jabartu waa kabay xaalahu xaalkiisana waa kabay waa gacan qabtay waxbaan taray jabrigu waa kabis kabis walaa adan dhibaatana aan raacsiinayn lahu isaga la dhibaataynaayo oo maxay lagu dhibaayo bidikri daalika sheegista taa loo sheegaayo lagu dhibaa loo sheegaayo ilaa man laa yuxibu wuquufahu calayhi midaanu jeclayn arrinkaa inuu taalacdo ogaado midaanu jeclayn yacni loo sheegaayo wa naxwihi iyo waxa la midka waxa la midka waxaa soo gelaya yidhahdeen culammadu in lagu yidhaahdo ilaa kam tas'alu wa kam tu'diini war imisaad wax weydiisanaysaa imsaasay idhibaysaa sida mulla cali alqaariba xaashiyadiisa ku sheegaaya waxaa soo gelaysay culamada qaarkood yidhaahdeen kaalcubuusi fii wejhi waadducaa'i calayh sida wejiga markaysaga markaa in kab laga dhigo wejiga loo ururiyo markuu aad ku soo baxdo ya ama la habaaro hatigaada la hatigayay iyo hadallada lagu odhanayaana waa la mid lahum ajruhum waxaa u sugnaaday ajarkoodii sawaabu infaaqihim waxbaxsigooda ajarkiisaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim cabsigii korkooda kuma sugna walaa hum iyagu ma aha yaxzanuuna qaar murugoonaayo fi laakhirati aakhiro gudaheeda ma murugoonayaan qawlun odhah odhahdaasoo macruufun wanaagsan kalaamun xasanun hadal wanaagsan wa raddun cala asaa'ili jamiilun iyo celin yacni markaa lagu celiyo oo loogu jawaabo cala saa'ili kii wax ku weydiistay loogu celiyo oo raddigaasoo jamiilun wanaagsan jawaab wanaagsan loogu jawaabo ya acaanaka allah allaha ku caawiyo iyo wax la mida wa makfiratun iyo dhaafitaan markaysaga la dhaafo oo la cafiyo lahu fii ilxaaqi xaduurkiisa uu ku xaduuray ee hadalka kugu celceliyey yani markaa loo dhaafo oo markaysaa loo cafiyo ilxaax waa maxay su-aasha in lagu celceliyo qofkii la xaduuro wey amaba hadal dee deelqaafa uu ku yidhaahdo ya waxaa jira masaakiinta qaarkooda marka wax la siin waayo dadka habaara dee waxa weeye in layska dulqaato layska dhaafo ayaa laga tilmaamay maqfiradu waa cafintaas maya xaqu ma leh xaqu ma leh haddama ilxaaxu xaqu leeyahy waa tacadi uu samaynayo makfirada maxaa loo yidhi waa tacadi waa la cafinaya waa la iska dhaafaya qof qalad galay baa dee markaysaa makfirada iyo dee marka ay u timaadaan yani la dhaafi kara isagaa dembi ku qaba markaysa hadduu dadka habaaro khayrun min sadaqatin yatbacuha ada khayrun waxay ka wanaagsan tahay min sadaqatin sadaqad bay ka wanaagsan tahay sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo adan dhibaata ay raacayso qofkii la dhibaateeyo oo lagu dhibaateeyo bilmanni tarsheegad iyo manna sheegad lagu dhibaateeyo wa tacyiirin lahu bisu'aal iyo lagu dhibaateeyo ceebayn lagu eh, ceebeeyo su'aashiiyo baryada weligaa wuxuunbaad baridaa yani saa lagu yidhahdo wallahu allah haniyun waa ka hodankae haniga can sadaqati alcibaad wuxuu hani ka yahay sadaqadda addoommada xaliimun waa dulqaad badan yahay bita'khiiri alcuquuba wuxuu ku dulqaad badan yahay ciqaabta dibdhigista uu ka dibdhigaayo canilmaanni kii mana sheegtay ee dadka markaysa markaa u naqay ee u manno sheegtay iyo walmudii kii wax dhibaateeyey iyo ku kalaba cidda xumaanta samaynaysa allah ciqaabta uma soo dedejiyo markaa kaa iyo khayrkiiba waa soo gelayaan kuma khaas aha halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk